dhaqaa waa lagu khabays karaa janaabada waa bihaa nijaasadii waa dhaqaa nijaasadii waa lagu dhahiraa nijaasadii waa lagu dhahiraa mar bad bihaasi qoraxdii ku dhaca saas le laakin waa laways haadan karaa bishardi maxaa waaye saan aan soo sheegni maayo washamadka inuu biyahaas ahaado yani makruuf inuu shuruudana u degsan dalidka a yani belahaas ku kulalaadi dal wadan oo kulaad hadis yahay wadankaayo kuma jiro hadii oo daar deg beridaar isyahay kiraa ma aha isticmaalkiisii mushamiska oo waysida lagu qaadahaayo haddii beled muctadal asyahasi beledka dalkaayo camal taasa kiraa ma aha wakaas walo qoraxdaaba kullayso haddana waxaa shardi ah inuu ahaado weelkaasi mudabicma waxaa shardi waaye hadii buris lu dukeeyo as buris uusmaayo ama wax kastoo kuqaayaan weelihishii berta weelishii maarta waxyaabihii lamida waaye ama oo weelishii dahab aan ahayn iyo qalan aan ahayn iyo waxyaabaha kale geed aan ahayn aan ahayn khazaf aan ahayn inaaya muntabixin barasas dhaxliyaa halheli isticmaalkiisii hadii badnka lo hadii kiraada maay dan waaa shardiga in badan loo isticmaalo hadii badan loo isticmaaleynin oo dhar lug lahahaayo ama la cadaayo ama cunto lagu karsahaayo kaana kiraaha maaha marka magaciisa oo kiraaha yahay or hadii loo isticmaalo kiraaha yahay kiraahadiisi yani kiraahada waxa waaye hadii korka loo isticmaalo marka la isticmaalaayana inoo kulal ahaadana shardi waaye marka la isticmaalaayo marka laweys haada day kullihin oraxsiisa kuleestay laweys haata ala diidaa akiraaha ah ama hadday qabowaan waxma dhiwaayo kiraaha ma aha hadday qabowaan yani yan ciladii oo karaahada keenaysa waa ka baxday kiraaha ma aha hadi lagawojiina saas le waay marka meehaas wax dhibiga lagu nacay oo sharciga lagu nacay waxa dhibiga inuu nacay keligiisii oo sharciga ah aan naceynin wax dhibiga iyo sharciga yani ku fiican oo ku sunna ah dhibiga iyo sharciga ku fiican intaasa ula kacayaan waxa dhibiga lagu sharciga lagu nacay maa waaye maa mushamaska ahay waaye dhibigana waa ku kiraaho ahlo dhibina agooda kiraaha waaye sharcigana kiraaho ku yahay ay karaa'adaan makii weel ma makii weel orha markay ay ku jiraan orha isaamaysaa la wadaa biilasha aweyha aweelaha ku jira waay weelashana shuruudeed waan isoo sheegnay inay ahaadaan yani wax awdaad iyo qalin aan ahayn oo doog aan ahayn dhoob aan ahayn yani oo waxyaala aagii ku dar waxyaalahaas waay amaa biyihii oo badda biyaheedii wawiyaalka biyahoodii ceelasha biyahoodii waay ma ku jiraan maxaa yeelay kuwaasi qorxda si weyn u saameyeyso waxweyn ma ka saameyeyso <coughs> sidii weelka wax ku jiro biyihii ku jira qoraxda u saameyeysi wax u yeeleysi biyihii obadka iyo biiha bubiga iyo biiha ceelka ma u saameyeyso maxaa yeelay tilamaad waxa waaye sababta kaleeta oo ay jiraaha ay ahayn kuwaasi wax laga dhowrsan kara ma aha wax laga dhowrsan karo ma aha waay bii bada adii liraa kulal qoraxda aad ukululeysa waa kullihiin oo wax laga dhowrsan wax la keeni kara maaha biyi ma oo ceelka bihi webiga kuwaas kulli saas le waaya amaa wiilisha oo wixii ku jiray wax laga dhowrsan karaa wa aad oo waana ixtiraajkeediina mumkin waaye hadiiska huwa bihi hadaakaas haddii bihii oraxma kulleynine laakiin kuleyl daran ay yihiin ala kullaysa adaa kullaysati be jabkaa kuwa fogti haddii korkaa gaas waa guwaayan ismakaas nabigu iskaadaayo korkaada inaad oo iskaa yani fiiqmo oo jabkaa fiiqa ma aha maku banaan waxaa kuleey biha waad kullays ama bardi weynaas aa ku dhacdi haddii bardigaasay oo yani oo korka dhib ay ku keenaayaan yani dhiigaasaa joojiha barteeda badan dhiigaas joojiha aad u qaboban yahay osne mala yeelaayo malo yani malubays qaadaayo mana luqabaysahaayo ilaahidii le waayo bal waxaa la arkay inay si kale ay naqdaan maaa naftaada inaa l lama ogolaa qiraada ogolaa maxaa yeelay waa lagu kasay cumar biyo qabow waa lagu kululeeyey kululeelka laakin waxaa la diidaa kuleel isticmaali karaa la kululeeha haddii kulalka asgaaro shadiid as noqdo aan la isticmaali karin kaan log bays qaadaayo man log habays haado maxay taksikaa sii qaadeen <clears throat> biyo mushambaska isticmaalkooda makru waa leeli <clears throat> sharciga ah u daliil xadiida u daliil ah oo laga wariy jaabir jaabir xaggiisa jaabir bin cabdillahi caaisha radia allahu tacaala canha xaggeedii waxay biyo anabada qoraxda uu kululeysay tamasad lirasuuli sala allahu alayhi wasalam maahan biyahay uu kullaysa oraxda marka nabiga waxaa si sala allahu alayh wasalama saa ayuu yidhin laa tafcalii as yidhin yaa cumeera maxaa yeelay nabigaa naftaada fainahu yurisu lbarasa barasa dhaxal siiyaa yani xadiid xadiidkan haabit as yahay karaada xaggeedii biyaha mushamaska shareecad xaggeedaa bal u nacayhi nabiyaaba soo reebay salawaat ullahi wasalaamu alay iyo musamiska xaalkiis intaan makabixino maxaan joognaa hadda والمستعمل كل استعمالي المستعمل والماء به المستعمل لو استعمالي في فرض الطهارة طهارة الفرد لو استعمالي غير ظهور ko wax dhahera geyrkii waaye macnaa غayr mudahirin غayra duhuurin غayr mudahirin ko wax dhahera geyrkiisi waaye fil jadid haddaan qabano walmustacmalu ko loo isticma walmaa bihi almustacmalu oo loo isticmaalay fi fardi dahaarati dahaaradi fardigeedii غayru duhuurin ko wax dhaheraayo geyrkiisi waaye غayr mudahirin waaye fil oolkaa jadjiidka haddaan qabano macnaha waxa waaye intaan bihi yaraay oo mustacmalka ahaa oo safrda bahaa loo isticmaalay xadas aa lagu kor yeelay bakidii horeysi camal waay matala markii weyl saddex saddex meeno macnaha waxa waaye lama weyl aa ku aa ku yaala koo hal hal aad ku dhafday rujiwa hal marad ku dhafday dacmankii hal marad ku dhafday yani luhi aan hal maraad ku dhaqday taasi waxaa la yidhaha fardu dahaara aa ku oobsatay fardu dahaara yaad ku gudatay taasi yani hora buhuurin koo waxa dhahay lageertiisa waaye filjadidi qolka jadiidka haddaan qabano mustacmalka oo si fardu dahaara hora buhuurin waaye la leeyahayo waa marki weelka kaleetana waxaad dhaqidii lamaad idhaqin saddexaadda weelkanaad u dhaqday wejigaadii dhaqidii lamaad iyo dhaqidii saddexaad weel kale aad aad ku dhaqday kaa kale oo weelka lamaad u dhaqday daahir waaye macnaa mudahirna waaye daahir waaye wax waa dhahiraayaan ligahaad ku dhaqday maalan gacmakaad ku dhaqday sooweys ahayna saaad yeeshay ee dadkana caamada waxay leeyaysaa waxiiba oo korka lagu dhakay mustacmal waayo mustacmal luqada a ah ka ahaadayna waa la isticmaaliye laakin bahaara waa galaayaan laakin duhuur waaye wax waa dhayraayaan fardiga dhahaara key fardi dhahaar key waaye kan xadadka lagu koryeelay ama nijaasa lagu zuuliyey xadsul akbar kor yeeshay waa ku lagu qabaysta baafaa dhigtay waa ku qabaystay taasay yani waxaa la ihaha fardu dahaara la ihaha biyahaasay ah, ama halhalaad ugeys qaadatay ama nijaasa lagu dhahay kaasay hor dhuhuurin waaye xadas ma lagu koryeelaayo nijaasana ma lagu zuulihaayo laakiin haddii biyo weel iska yaalo lamadii weelgaas waa ku sheegay baan isoo sheegay haddii meel meel iska yaalo oo dadka lagu gacmaka gashtaan ay ku dhaqdaan biyo lewa caadiya lugahood ay ku dhahaan gujigood ay ku dhahaan kaasi mustacmil ma la yihaaho waa kaas igamka lagu dhaho waayo matalan ba markin gur la cunaayo n guri la cunaayo bihi lagu keenay oo gacanta ku farxalati kaas camal waayo adi oo gacanta lagu dhaqna intin guriga cunin oo adigana aad rabti inaad kuweys qaadad kaasi ku banaan mustacmil ma aha maxaa yeelay xadat ma lagu koryeelin nijaasana ma lagu zuulinin <coughs> ama hadii oo lakin guri loo cuno oo gacmakii fuudkii fuudkii oo hunguriy oo fuudk hilibka fuudkiis gacanta ay leeyihiin soortii yani yani tifinkeedii gacanta ay leeyihiin suugadii gacanta ay leedahay oo la usne oo biyihii bacd alakl ad cunti ad ku dhahdiid markaas waxay korkeeda ahay maraqii suugadii saabuunkii lagu dhahday waxyaalaas biyahaasay mutagayir yaa la yidhahaa biyo mudlaqa ma ahaa taasi taasi taasi hur duhur waaye taasi waxma dahiraayaan ka inta maxaan daahir waaye waxii nijaasa lagu zuulinin xadad aan lagu kor yeelin daahir waaye waxii loo intii lahungura lagu keenay oo lagu soo dhigo hadid waxayd gacantaa ku dhakatay oo magaciisi marka hunguru cunaysi badan ba ahaadaane ku dhakdaan bihaasay daahir waaye mudahir waaye koox dahiraayo waaye mustacmil maaha maxaa yeelay xadaf magu koryeelin nijaasana looma zuulinin bacd alakli wixii oo gacanta loo dhaqay biyihii bacd alakli gacanta loo dhaqay oo suugadii iyo magaciisii didinkii iyo saabuunkii iyo oo gacanta loo dhaqday bacd alakl biyahaasay saas wax ma dahiraayo mustacmil waayo oo macnaha mutagayira liraabataas mustacmil waa ka baa mutagayirba waayo biyo mudlaq ma ahaa biyo mudlaq ma ahaa biyahana waxaa shardi ahaa mudlaq inuu ahaado inuu mutagayir ahayn mutagayir ahayn ki fardi dahaara loo isticmaalay waqiila fi naflihaa macnaha biyo waa badan yihiin biyaa yar biyo yar waayo hata biyo yar ahaayeen wejigaa lagu dhaqday gacantaa lagu dhahay wiilkii sii camal le waayo faslidii hore wixii lagu dhahay hayru duhuurin waayo kalamaad wafii lafdi hada waa tan waaye wafii fadli dahaara yani waxaa ku baxay teeda sunada ee ko waaye dhaqidii lamaad dhaqidii saddexaad sii oo lagu dhaqay wiil lamaad wiilka horo sii bilaaw dhaqidii hore oo koowaad wejigaa wiilaad ku dhaqday kii lamaad intii saddexaad wiil kalaad ku dhaqday kii horo wax ma dhahiraayo mustacmal waaye kii saddexaad kii lamaad intii saddexaad yani kuwaasay daahir waaye wax waa dhahiraayaan mustacmil ma la dhahaayo mustacmal ma aha si hore keliya ah tarbit bahaada waqiila fi naflihaa asir wafii naflihaa nafla dahaara waxii loo isticmaalay oo loo dhaqmay qiilkaa leh hurin waay raacsi waaya mustacmalkaas raacsi farda camal leh waaya qiilkaas leha usun wax dhahiraayo laakin xoog malaha maxaa yeelay fi ljadid waxaad ahaysaa walmustacmalu fi fardi dahaarati غayru duhuurin waayo fi ljadiidi haddaan qabano qiila wa fi nafliha walmustacmalu ki loo isticmaalay fi nafli dahaarati dahaarada sunadeedii loo isticmaalay غayru duhuurinta qaylkaa daciif waaye waxaa xoog badan kan yani jadiidka taasaa muctamad ah غير الظهور ma ahe نفل dهاaر وi مgciis loo اsتicmaal وax waa dhehiraayaan جdيdka وaasya وa waa dhehiraayaan مaxaa yeele مستcمل mganin سuنaة dهاaر l saلaada cيida sunadeed suna waaye cid salaada ciidka kusid suna waaye qasligeeda suna waaye fard jumcada salaadeed loo qabaysta suna waaye baabaad kujoosatay waxaad ku qabaysaysaa jimcadii aad kuqabaysaysaa biyaas oo baabka ku dhaceen oo magaciisii duhur duhuri ba la dhahaayo waxaa waaye fi fardi dahaara ma lagu isticmaalin maslu dahaara lagu isticmaalay dahaaradaas maxay aheyd way oo qabeeskaas maxaasa qabees sunaas ahay kaasay yani waxaad ku isticmaashay fardu dahaara ad ma u isticmaalin sun maslu dahaarad ugu isticmaashay kaasay yani daahir waaye hawad ayada mustacmil ma aha bihii oo yani ciidda salaada ciidda markaad usoo codtid markasuma ciidii sun qabaysi sumaas ahaay weelaad ku joogsatay weelku ku joogsatay aad ku habaysatay baabaad ku joogsatay maalan ba biid ku habaysatay haddii wax kale ad asdoorsoomin soomin oo kakaadin nijaas as ahayn oo nadiif ad ah ahaayeen biyahaasay mustacmil mala dhahaayo waa lagu waysqaadahaa nijaas waa lagu dhaqaa janaab waa lagu waa lagu qariilaa waa qariilayaan macnaa jimcadii bijimcada habayskeedii ciidda khawaastoodii biyihii yani lagu khawaastay oo magaciisa baaf lagu shubtay oo lagu weysa qaato taas haddii korka wax kale as ah, lahayn oo mutagayirna asan qanin haddii korkaa nijaasa lahayn ad ku khawaysatay iyo hadii oo magaciisii korkaa wax kale oo doonaay biyaha ay lahayn ad ku khawaysatay biyi maagi maag oo mutagayirna asna qanin oo yani waxna nijaasna maaha as lahayn oo mustacmil mala dhahaayo taas waa lagu weysa qaadahaa janaaban waa lagu zuulihaa nijaaskana waa lagu zuulihaa ayada wafi wanaflihaa mehaan daciif waaye ayada duhuri ma la dhahaayo sunadeedii qiilkaa liha qiil wala soo sheegay horo yaa gogosh aan kusoo marnay qiil hadii jiraa ifil jadidi jadiidkaa muctamad ah qiila imaam nawaawi gogosh soo sheegay wainaaha waay qiil la yiraa daciif waaye lama qabohaayo hayra dhuurin ma ee daahir waaye jadiidka haddaan qabano wax laa dahir mudahir waaye duhuur waaye wax waxayraayaan beriisa dhacda hadda maxaan joognaa fain jamica haddii la kulmiyo bihii oo subalaga ay gaaraan oo gaar quluteen lama quluteen faduhuurun oo wax dahiraayo waayo faduhuuru macnaha mudahirun koo dhahiraayo waayo fil asaxi manaan qabano hoolka oo saaxinimad badan manaan qabano yani saas waayo fain jumica biyihii mustacmalka ahaay aa la kulmiyey biyihii mustacmalka ahaay aa la kulmiyey fadalaga waxuu gaari biyii qulate lama qula ou gaaray abuhurun koo wax dhahira waaye macnaha famudahirun koo wax dhahira waaye silcasax mana qabano macnaha misaalka waxa waaye jamaacadii oo meel tagtay meel isku himideen jamaaca meel ku timid biyana waa yar yihiin biyihii ninbe koo baaqliyaas biyo ku qaatay koo waxaas ku qaatay ibriid koo waxaas qaatay galaas koo koonbaas ku qaatay koo yani jirigan caagi aas ku qaatay kuwaas yani ninba waxaad ku qaatay biyina waa yeedihiin nin walbana mehi waxay tageen dhammaantoodii barmiil ay tageen barmiil oo meha yaala nin walba isku weysa qaatay weysadiina farda dahaara loo isticmaalay farda dahaara loo isticmaalay aloo weys qaatay nin walba biyihiisi weysaayu qaatay weysadii walwaysaas waxba ma dhimin maxaas ahaa mustacmalay ahaayeen dhammaantood dhammaantood mustacmalay ahaayeen fardu dahaara ayaa lagu helay bashii biyi oo mustacmalka ahaay oo mustacmalka ahaay ka ahaay in fardu dahaar loo isticmaalay aan mustacmal la dhahaay waan isoo sheegnay horo aan kusoo sheegnay biyiyaa waxay gaareen walahulateen ay gaareen farmiil al waywaysa ahaati jamaacadii dhan is wadato oo beha ku kulmeen oo isku himideen yaa nin walba biyo biyaa yaraayo ninba kastoo askaatay meel barmiil meel yaalay tageen barmiilka amase barked meel yaalay tageen ama barmiil bacd mithaal waaye bacdulmithaal waaye ama barkadaa ku taalaa ama meel weyn oo godaa iskaga yaalaa meesha ay kuwaweys qaateen biyo qurutaanad gaarin quruteen oo shan boqol ratal oo bagdaaji ay naqdeen shan boqol ratal ay gaareen taasi taduhurun waaye maxaa yaele mustacmal aruuri taas oo aruuri waayo hadday boqolteen gaaraan oo shan boqol wadal ay gaaraan fa oo wax dahiraaya waaye manaa famudahirun <clears throat> wasfi waayo fadahirun duhuur waxaa lamid a ah suxuur fuduur faduuc intaa waay faduuc duhuur suxuur faduur fuduuc afar miya afar yani camal wasnic wala ku imaa fadan usaa oo kordhow bartida faduur faduur hadii saxuur hadda dahuur waa kordhon yahanano anzalnaa min asamaai maan dahuuran ilahi maynaynon samada aan kusoo jeedin beo mayo dahuuran oo wax dhahiraa faacil imano wasfi dahuuran wax dhahiraa batilo godo maxaa isnagaa waxyaalka oo yani wax lagu dhahiro oo lu oo dhahaaro lagu qaato waxyaabahaas ayna qahayaan saxuur camal waay hadii saxuur la yiraa waxyaala kala u saxuurto saxuur haddii la yiraane yani saxuur iyo suxuur ay kala laqayaan gooniga insha allahu aska doontuuna mudahir waay koox dhahira waaye dahurun macnaha mudahir koox dhahira waaye fi manaan qabano asax fi saxiix waa soo ogaatiin waxadda la hora on soo noognay on soo shee sheegnay dhan waxau ahay inta alu haldamaa haddii kuwaas la ogeyn waxay kala yihiin waa in soo mar asax saxiix markii sheekha isiraa markii jadiid isiraa markii nas isiraa markii almadba isiraa waxyaabaha oo la qabahayo ikii aan la qabaynin yaa meha waa lasoo sheegay marka ninkii intaba lasoo akriyo ninkii oo naqli aan haasanin oo carabigale iska yaqaano wax kale aan ogeyn kansaana la dhahay kansaana la dhahay kiilas wax iska dhigaa muctamad iska dhigtaa laarkaa badana haddii goosha lasoo barto oo si fiican uu soo qabsanay waa kalaka siinaa kii la qabahaayo kii aan la qabahaynin fil asax mana qabano asax iyo saxiix muqaabilkoodii qawiyaas qawiyaas leeyahay fan qawiya alkhilaafu ma eno fan qawiya alkhilaafu ti eedaheed في الأصح mana qabano maxaa yeelay nijaasadiya ka darnee ida isticmaalka waxaa ka darnee biyihii nijaaskooda ka darnaayo biyi mutanisahay lawla kulmi osne oo magaciis ilaah qulsa iska gaaro oonsa doorsoomin isna waxaa dahuuras laqahaa qadcan ahaan marka mustacmalka saas must waas laqahay yani dhahiraw laqahay waxba dhahiraayas laqahay marka mustacmalka si owla waayo mustacmal badbaado owla waayo biyihii nijaasoway oo magaciisii oo la kulmiyey iyo badan oo nijaasi waa maalkeeba meelasku jiro waa soo aruuriy holkaana sagaashan boqol ka bal ay noqdeen taasebe hadda door soomin waxaas naqahay koox dheeras naqahay marka mustacmalkana waa kasii owla ah mustacmalkana kasii owla waaye filasaxi mana qaano haddii yani shamey waayo markaasi haddii taغyir cusub aad gelin waaya haddii door soomo kii mustacmalka ahay oo laaruri haddii door soomo oy ka muuqato oo doorsoo ka muuqdane wasma غayru duhuurin waaye laakiin haddoo door soomin duhuur waaye wax waa dhahiraayaan wax waa dhahiraayaan waana aluubeysa qaadahaa waa lu qabeysahaa janaabaa iskaga zuulihaa nijaasa waa lagu dhaqaa manaa faduurkaas waa lawadaa haddii biyii oo nijaasi oo lakumisaas leh waa usushan boqolkiis gaaraan qsna dhuhuras naqahaa sil asax ma naqoona muqaabil asax waxaas leeha waxaa loo qiyaashaa haddii saas ay dhacdo muqaabil asax muqaabil asax asaxa muqaabilkiisii qabi waa leeyaha saxiix iyo asax maayno waa soo marteene quwa waa leeyaha laakin quwadiisii asaxa camal ma aha waxaas leeyahaa maa ulwardi aa loo qiyaasihaa yani maa ulwardi aa loo qiyaasihaa hallow maa ulwardi halaas la oo magaciisii oo lagu daro oy magaciisii astoori heenin waxaana ma anfacaayo kaas asnaxa waxaa waaye saan asoo waaye saxiix waaye maxaa khilaafka hadduu hadii maxasil sheekh horti asaxa i saxiix haddii khilaafka ka khilaafsan oo diidaayo hadduu xoog bixiyo ultu waxaan leeyahay alasaxu aan leehay wakaas qultu waxaan leeyahay alasaxu aan leehay horasi marka kanaa muctamid ah kaleeta daciif leh waaye muqaabilkiisi xoog ba lahaade laakin muqaabilkii asaxa camal ma naqaayo ma gaaraayo walaa tanjisu qulot halmaayo bimulaaqaati najisin iska jawaaya بفضلك يا لطيف ربي يسر ولا تعسر واعن يا كريم إمام نواوي وحسر رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا walaa tanjusuu ma nijaasoodo qulataalmaayi <clears throat> biha lamadiisi qulo ma nijaasoowaan mulaaqaati najisin nijaasya nijaas la kulunkoodii kuma nijaasoowaan walaa tanjusu ma nijaasoodo qulataalmaayi biha lamadiisi qulo yani bimulaaqaati najisin nijaasa la kulunkeedii kuma nijaasoowaan kuma nijaasoowaan كم نجاسوان كم نجاسوان هو نجاسوان فإن غير حدث دوري نجسكي هو مائي حدث دوري فنجس نجاس واي وإن فإن زال حدث زول تغيره تغير الماء bihi nijaasoobi binafsihi naftiisa hadduu zuulo kaligiiska zuulo dahara waa daahir ahaa oo amase bimaa-in zaala waa zuulay tagayurkii aa zuul doorsoomkii aa zuulay bimaa-in biyasku zuulay dahara waa daahir ahaadaa oo amase zaala waa zuulay tagay doorsoonkii bimiskin riixiya doorsoomi biyihii wax kurihaayo aa ku dhacay ama waa luuridii ti ka tiraahidbe bimiskin riixiyaa miski ku doorsoomay falaa ma daahir ahaado amase wazacfaraanin amase zaala tagayuro doorsoonkii aazuulay bizacfaraanin zacfaraan midibkiyaa ka doorsoomay midib zacfaraan ku doorsoomay falaa ma daahir ahaayo wakadaa waxaa la to ah turaabun wajisun waxaa lamid ah zacfaraankii وهذا إن زال هدو زا هدو زول دورسونك هدو زولو تراب أو زولي وعرو أو أمس جس النور أي زولي سوء حسني ساسو كلواي سلام ظاهر هايو في الأثر من أنقبانو انت معلمي كل في الأثر ولا تنجس خلطها الماء بملاغة نجس خلطان كلمديسي biyaha lamadiisu qodo nijaaska kulankoodii kumazul kuma kuma kuma nijaaso waayaan waa kaas haddii nijaasa qoditaanba biya hadis yahay oo nijaasa ay ay gaarto kuma nijaaso waayan wain hayara hadis dooriyo nijaaskii biya hadis doori hayara najisu nijaaskiya ho biyan dooriyey fanajisu nijaas waaye fi ladharilewaayo kulli kulli fil abaar ay joogtaa horo gogashaan anisoo ayaamaha dhan asoo wadni ma khabariha wadni ma ogi waxaa yani wadni waxa waaye in la ogaado kitaab kasi sochaayo wixii oo yani muctamad ah wixii daciifa wixii la qabahaayo wixii loo camal fala karo iyo waxaan loo camal falaheynin intaan walbuxu haya waa soo sheegnay faizala tagayuruhu binafsihi o bimaa-in daa tagayuru binafsihi aadoo soomay tagayurkii biyaha oo dijaasooy oo doorsoonkiisii naftiisa simee asuu jiri simee askuu jiri as u doorsoomay wax najis ahaanaa dooriyey qulitaanka ulog kulmay wanajisu nijaas waaye walow yasiira nijaasaa doorisay wanajisu nijaas waaye fain ayara najis waa najis ayarahu nijaaskii a dooriyey najisu ahu ama biyahaas dooriyey ayara najisu nijaaskiia biyihii dooriyey maxaa ku dooriyey waala kulmay biyi kuliteenka ahaay asu kulmi waala ku doorsoomay walow doorsoonkaasi waxyar ba ahaado waxyar aad ka uraa waxyara laga arkaa waxyar ow taqdiira ba ahaado fa najisu nijaas waaye ijmaac aas nijaas ku yahay ijmaac oo soo khasisay qabarkii soo dhaqay qabarka soo hormaray kanaa soo khasisay balaga almaa qudataani walaa yaxmilu lkhabasa masahay yaxmilu lkhabasa xadiidka yimid nijaaska waa qaadaa biyo haddii qudataa mar asgaaro nijaaska waa qaadaa oo macnaha nijaaskaasi waa qaadaa waa keeni insha allah waxaa soo kasisay waxa waaye yani abarka waxaa soo mm-hmm. kasisay abarkii waay waa lasoo kasisay mm-hmm. hore iyo abarkii turmadii almaa bihi laa yanjisuhu shay nijaasihaya ma jiro maxaa siri imaam nawawi radi allahu taala canhu waarضaahu qulat almaa manigaa soogaan bawalaaqata najisin maxaa siri fain gayara hadii dooriyo najiskii hu bihi fanajisu nijaas waayo maxaa fain zaala tagayuruhu doorsoonkii hadii zuulu tagayuru maahi binafsihi naftiisi daharada dahar ahaada oo bimaa hadii isku zuulo daharada dahar ahaada oo bimiskin hadii isku zuulo doorsoonkii miski hadii isku zuulana falaama dahar ahaado wazacfaraanin oo amase tagayura yani loonkiyaa zuuli bizacfaraan isku zuuli salaama daahir ahaado wakadaa turaabu cal haduu ku zuulin saas kale waaye wajisu nuuri haduu ku zuulin saas kale filadari mana qabano duunuhumaa duunuhumaa duuna alqulateyn qulateyn wax ka yar yanjusu waa nijaasoowa dhul malaaqaata isku nijaasoowaa waxay biyi hadii qulateyn ka yihiin wax yar oo nijaasah oo yar ba ahaada haday ay la kulmaan waa ku nijaasoowaa fain balaguhumaa haddiis gaaro qulataan hadaw gaaro ki bimaa'in biyadku gaaro ki yaraay balaga alqaliil waaye dun balaga duuna ah humaa qulataan gaari bimaa'in biyadku gaari fadhuru waaye bimaa'in biyadku gaari walaa tagayurin doorsoone bihi bilmaay uma sugnaanin walaa tagayurin doorsoon bihi bilmaay uma sugnaanin faduhuurun oo daahir e waaye macnaha ko wax dhahiraayo waaye فhور بمعنى مdحr w dhhraay waaye dmdhas waxaas leeyahay hadii